أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبينا محمد وعلى كل من اهتدى بهدي نبينا محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaan ku guda jirnay taariikhdii alandalus andalus qaybaheedii kala duwanaa ayaan ka warramaynay khaasatan cahdigii almansuur xaajib almansuur ninkii la dhihi jiray maxamed ibn caamir oo ka waramaynay ayaanu maaragtay ku guda jirnay insha allahu tacaala maantana cahdigiisii ama xilligii uu madaxda u ahaa xaajib almansuur ayaan isii dhammaystiri doonaa haddii ilahay ka dhiga insha allah haddaa xasuusataan xaajib almansuur ninka la dhahdo wuxuu ahaa markii hore wiil dhalinyaro ah oo maaragtay aan macruuf ahayn ama aan la aqoonin shaqana aan ku lahayn xukun iyo siyaasad laakiin si kadis ah maaragtay subxaan allah soo galay xukunkii siyaasadda soo galay marka markii khaliifkii uu dhintay ninkii madaxda ka ahaa dowladda andalus ayaa wuxuu kaga tegay ilmo yar oo la dhaho hishaam hishaamkaasi waxuu ahaa da-diisu koob iyo toban jir ama toban sanadood buu ahaa ilmo yar buu ahaa marka kolka waxa khilaafu dhex yimi dowladdii ubawiyiinta ee ka talinaysay maaragtay waddanka andalus dabadeedna markii dambe waxaa lagu heshiiyey in talada loo dhiibo saddex nin oo ahaa saddex ninina ugu saamaynta badnaa dowladda in ay gole loo bixiyo majlisul istishaari golihii tashiga in ay madax ka noqdaan oo inta maaragtay wiilka yar uu korayo oo kobcayo in markaa ay gacanta ku sii hayaan saddexda nin waxay ahaayeen ra-iisul wasaarihii waddanka ka talinayey oo la dhihi jiray alxaajib maxamed almasxafi masxafigaasi ra-iisul wasaare oo kale ayuu ahaa waxaa kaloo kamid ahaa nin eh, ka mid ahaa yacni askartii iyo generaaladii ciidamadii dagaaladii waaweynaa galay ee cabdiraxmaan anaasir cabdiraxmaan annaasir eh, eh, waxa weye dagaalada la soo galay oo la dhihi jiray cabdillahi bn khaalib iyo ninkan aan ka warramayno oo magaciisa la dhaho maxamed ibni caamir maxamed ibni caamir xaguu ka yimi maxamed ibni caamir wuxuu ka yimi meelaan la aqoon buu ka yimi subxaan allah askari buu noqday uu dallacay uu dallacay nin dhalinyaraa buu ahaa ilaa markii ugu dambaysay subxaan allah uu magaalada qurduba oo caasimadu ahay dowladda andalus uu markaa noqday ra-iisi shurda yacni booliska madaxdeeda uu noqday marka markaa saddexdaa nin baa talada loo dhiibay marka waxaa kaloo jiray siaynu tilmaamnay maalintii horeba khudaam yacni qasriga madaxtooyada waxaa joogay niman dhalinyaro oo thaqaalibo loo yaqaan oo asalkoodu soo jeeda reer yurub ka soo jeeda addoommo ayay ahaayeen ama waxay ahaayeen maxay askar la qafaasho bay ahaayeen dabadeedna muddo markii ay meesha joogeen ay koreen si u shaqaynayeen qasriga madaxtooyada ay ka shaqayn jireen saamayn weyn iyo raad bay yeesheen waxay dooneen xataa in ay magacawdaan cidda noqonaysa ama bedelaysa khaliifka oo nin ilmahan yar ee hishaam ladhahdo nin adeer u ahaa hmm. ayaa joogay oo la dhaho muqiira la dhihi jiray muqiirahaasay taageereen subxaan allah dabadeedna maxamed ibn abi caamirkan ninkan aan ka warramayno ayaa subxaan allah si la yaab leh noo degdeg ah ayuu maaragtay weerar ugu qaaday ninkii la dhihi jiray muqiira Eh, looga cabsanayay in uu maaragtay subxaan allah inqilaab uu ka rido dowladda dabadeedna in xisaar buu ku qabtayo goodoon wuuna dilay subxaan allah calaa kulli xaal kadibna wuxuu sameeyey nimankii maaragtay khudaamtii ama dadkii u adeegayay qasriga joogay badankoodii u caydhiyey meelo kaleo ka tuuray subxaan allah sidaas ayuu maaragtay inqilaabkii ama kacdoonkii dhici lahaa uu ku baaqday sanadku markuu ah saddex boqol iyo lix iyo lixdankii hijiriyada ayaa waxaa maqlay kristankii ama nasaaradii degenayd andalus waqooyigeeda oo andalus iminka markaynu qaybina saddex qaybood laba qaybood muslimiinta degan qaybna waxa weeyaan nasaarada degan oo waa qaybta shimaalka ama qaybta waqooyiga dhowr mamlako iyo maaragtay dhowr boqortooye ay halkaa ku leeyihiin oo ay ugu weyn tahay mamlakat leon mamlakada la ydhahdo leon oo uguna qadiimisan oo maaragtay laga aasaasay waqooyiga andalus weliba khaasatan meelaha portugiiska oo kale iminka ku taala marka sakhrata baley mm. bley waa kasoo warrabnay bilowgii markaan ka warramayna taariikhda andalus waa kasoo warrabnay halkaa maaragtay sidii ay u qabsadeen ama ay ku tageen marka nasooradibaa waxay maqleen in khilaaf uu dhex yimi maxay dowladdii andalusiyiinta iyo in ilmo yari uu meeshii maaragtay khaliifuu ka noqday daatana waxay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan markaa qalalaansay ka rideen weerar bay dabcan ay soo qaadeen subxaan allah oo qalca la dhihi jiray qalcati rayaax meel qalcadu waa meel eh, mucaskara waa meel askartu ay joogto oo subxaan allah gabaad leh ama lagu gaban karo halkiibay maaragtay weerar kusoo qaadeen dad badan bay laayeen subxaan allah dabadeedna ra-iisul wasaarihii dee waddanka ka telinaya xaajib la dhihi jiray almasxafi ayaa la dhahay war dee dagaal baa lagugu soo qaaday nasaaradiiba kusoo qaadee iska celiyo dee iska dhici marka wuu cabsaday ama wuu dhaqaaqa waayey kadibna wiilkii dhalinyarada ahaa ee khatarta ah, maxamed ibn abi caamir hmm. ayaa ciidan kaxaystay markaa subxaan allah ciidan buu kaxaystay muddo saddex iyo konton maalmooda ah, ayuu ku maqnaa halkaas wuu edbiyey nasaaradii dad badan buu ka laayay subxaan allah wuu soo qafaashay dad badan buu soo qafaashay subxaan allah dib buu usoo noqday isagoo soo qaniimaystay dabadeedna markii uu soo noqday ayaa amarkiisii iyo maarintiisiiba horta shaacbaxday oo waa la bartay dadkii askartii oo dhan baa jeclaatay haniimadii buu qaybiyey dib buu ugu soo laabtay markaa magaaladii qurduba dhanka kale markii uu maaragtay eh, maadaama uu wiilkan yar ee hishaam la dhahda khaliifka uu ahaa uu hiliyey oo ninkii dee u adeerka ahaa ee la filayay inuu meesha qabsado ama inqilaab uu ku qabsado markii uu dilay waxay maaragtay subxaan allah xuduud wanaagsan ah, uu dhex maray wiilka yar hooyadii wiilka yar hooyadii ah, magac lahayd oo subxi baa la dhihi jiray sidoo kale wiilkan yar laftigiis ah, wuu soo tababaray oo khaliifkii hore de mustansir markaan ka warramaynay ayaa wuxuu magacaabay in wiilkan yar ee hishaam ladhahdo uu tababaro marka xidhiidh wanaagsan baa wuxuu ka dhexeeyey wiilkan yar ee khaliifka ah hooyadii ah, oo subxaan allah de muddo dheeraysay isbarteen gabadhuna maaragtay eh, saameynteedii dee raadkeeday lahayd oo dee khaliifka dhan ee ilmaha yara hooyadeed weeyaan marka eh, darajadiisi baa sare loo qaaday subxaan allah sanadkii saddex boqol iyo lix iyo lixdankii hijriyada waa isla sanadkii una eh, maxamed ibn caamir iyo ninka la ydhaha cabdillahi ghaalib oo isaguna ahaa askartii sarsare joogayna franta hore magaalada la madinati salim faranta hore frontlank waa magaalada salim la dhaho waxay ahayd xarun military oo ciidamada militariga ee muslimiintu ay fadhiyaan oo ay weerarka iskaga caabiyaan ka imanaya nasaarada ama kristanka degan marka halka andalus deganeed xilligan labadaa nin baa israacay subxaan allah waxay markaa galeen magaalada la dhahdo majared majareed waa magaalada iminka loo yaqaano madrid waa madrid waa magaalada iminka caasimada oo ahaa sbain magaalada madrid ama madrid loo yaqaano ayay galeen dabadeedna way furteen subxaan allah sidaasay magaalada madrid ay kula wareegeen dabadeedna maxamed ibn caamir wuxuu noqday eh, qaa'id aljeish hogaamiyihii ciidamada oo dhan macnaha abaanduulihii ama gaashaandhig maxaa la dhihi jiray eh, subxaan allah sarkaalka ugu sarreeya ciidamada ayuu noqday eh, waxaa kaloo uu ahaa marka horeba aslan ciidamada booliskana ama shurda way ciidamadu saddex nooc bay u qaybsamayeen askarta milatariga kuwa booliska ah kuwa booliska ah, ah iyo kuwa milatariga labadaba isaga qaa-idu noqday iyo hogaamiye u noqday iyo generaalka guud ee markaa maamulaya marka laga reebo ciidanka uu ninkii la dhihi jiray haalib now madaxda uu ka ahaa ninkaana markaa waxa wey waa kii la xididay inantiisibuu guursaday asma la dhihi jiray subxaan allah buu maaragtay uu kula xididay gabadhiina uu ku guursaday ninkuna dabcan uu qoyskiisa uga mid noqday subxaan allah kadibna waxaa haddana loo magacaabay magaalada qurduba ayaa wuxuu ka noqday maxay madaxweyne yani magaalada qurdubo badhasaab oo kale ka noqday yani ninka xukumaya marka dhowr rutbo ama dhowr jago ayuu hal mar wada hayay kadibna haddana gabadhii wiilka yar dhashay subxaan allah ayaa waxay u magacowday inuu noqdo wasiir E, la wadaagayo shaqada ra-iisal wasaarihii la dhihi jiray masxafshi subxaan allah fiiri maaragta subxan allah <laughs> ninkani waa nin majdi samaysanaya waa nin samaysanaya maxay subxaan allah guulo la yaab saasun saasunbuu usii socdaa korunbuu usii socdaa subxaan allah haddana markuu muddo yar uu joogay ayaa wuxuu e, uu casilay ra-iisal wasaarihii casilay subxaan allah isagoo lagu eedeeyey in uu musuq maasuq dowladeed uu ku kacay xoolo dadweynena uu cunay subxaan allah waa la casilay markaa booskiisii hadaba booskii ra-iisul wasaaraha waxaa degay dhinka baa degay maxamed ibni caamir la dhaho markaa wuxuu la baxay alxaajib almansuur buu la baxay alxaajib almansuur ayuu la baxay xaajib almansuur waa maxay xaajibku waxa weeyaan waa ninka xijaaba khaliifka khaliifku waa ilma yar subxaan allah khaliifku waa ilma yar xaajibku marka waayo waa marka la soo gelayo magaalo qasriga madaxtooyada marka la soo gelayo waa ninka loo yimaado weyaan subxaan allah waxaynu ku macnayn karna wasiirka madaxtooyada oo kale miyaa subxaan allah yacni nin madaxtooyada oo dhan uh, prime minister ama ra-iisul wasaaraha maaragtay lasoo maraayo marka khaliifka lagu socdo ayuu noqday marka magacanna wuu la baxay alxaajib almansuur ah, subxan allah magacaasna wuu la baxay marka saasuu maaragtay uu ku noqday ninka ugu sareeya dowladda ilmaha yaru maadaama uu yar yahay dabcan gacanta waxaa dowladda ku hayay ninka la dhahda xaajib almansuur subxaan allah markii uu xilka uu qabtay waxaa loo sheegay in beledka ama waddanka lagu soo daayay kutubo falsafadaysan oo caqiidada islaamka ka hor imanaya kutubadiibuu qabtay wuu gubay taasoo maaragtay shacbiyadiisii xagga culimadana uu ku soo jiitay maadaama uu dabcan subxaan allah uu diinta islaamka u gargaaray oo caqiidadii muslimiintana maaragtay uu difaacay mm waxaa kaloo u suurtowda subxaan allah in uu adeegsado oo askartiisa inta u badan ama kuwa wasiirada uu ka dhigto iyo eh, shaqaalihiisa wuxuu ka dhigtay qabailka barbariyiinta wuxuu ka cararayaa maxay qabail ilumawiyiin qabiilkii reer bani umaya ee wiilka yar uu ka soo jeedo ayuu ka ordayaa subxaan allah <laughs> markaa wuxuu eh, ka dhigtay maaragtay dadka caawinaya kaalmaynaya barbariyiin qabailkii barbariyiinta marka subxaan allah kadibna wuxuu aasaasay magaalo dhisay magaalo la dhahdo uh, zahira ayaa la dhisay magaalo la dhahdo zahiro ayuu dhisay oo magaalada qurduba uh, yani dhowr mayl dhanka bariga ka xigta marka saddex mayl meelahaas ayaa dhanka bari ka xigtaa marka magaalada wuxuu ku tala galay in uu wuxuu ka dhisay qasri madaxtooyuu ka dhisay wuxuu kaloo ka dhistay dawaaweyntii dawaaweyntu waa wasaaradaha wasaaradii waxbarashada tusaale oo kale ama eh, tadifaaca ama wahakada dawaaweyntii buu ka dhishay oo wasaaradaha ahaa macnaha xaruntii dowladda wuxuu ka dhigay magaaladaasuu ka dhigay magaalada dhan wuxuu ku dhisay laba sannadood ilaa magaaladii ay weynaantay oo ay dadkii xataa waxa weeyaan in eh, qurduba iyo magaaladii zaahira u isku xidhmeen eh, halkii buu degay mm. awood badan buu yeeshay wuxuu maaragtay soo saaray sharci dhahaya khaliifka looma tegi karaayo ilaa aniga laysoo maro haddana mar kale wuxuu soo saaray amar kaloo dhahaya khaliifku amar ma fulin karo ama shaqo ma qaban karo ilaa uu aniga laysoo maro marka wuxuu xadi xadiday awaamirtii khaliifkii ka imanaysay marka subxaan allah kullu haadaa waxay ku tusinaysaa siduu gacanta ugu dhigay iyo awoodda ugu dhigay xukunka marka kadibna eh, lacagtii baa waxaa lagu qoray magaciisi baa lagu qoray iyo sawirkiisi lacagta wa taqaanaa sooma subxaan allah lacagta dowladdu ay leedahay ayuu magaciisi lagu qoray eh, subxaan allah <clears throat> kadibna maaragta subxaan allah dagaalo badan buu qaaday oo cadowgiisii uu ku qaaday nasaarada iyo shiicada iyo ku kastoo maaragtay isku daya in uu eh, soo faragashado xukunkiisa magaalada la dhada saamura samura ayuu furtay magaalada samura waxaa furan kari waayey cabduraxmaan alwasit yacni eh, nimankii madaxdii khatarta ahaa ay furan kari waayeen oo ku adkaatay ayaa isaga markaa uu furay subxaan allah nasaaradii joogtay way yaaceen waxay u ordeen dhanka iyo eh, mamlakadii la dhihi jiray leon subxaan allah Eh, way baxsadeen marka marka waxay u suurtooday inuu magaaladii samuraa uu saa uu ku furto taasoo majdigiisii uu sare u qaaday iyo guulihiisii marka si kastaba ha ahaatee waxaa la tilmaamaa haddana isagoo maaragtay eh, ay ninkii ay cabdillahi ibnu qaalib la dhihi jiraan ibna qaalib sodonkiisa ahaa isaga laftigiisana damaaci siyaasadeed baa ku jiray run ahaantii marka shirqool buu maleegay baa leyii maalin buu marti qaaday oo cunta ugu yeedhay marka askartii ninkana wuxuu a de nin askariya buu ahaa waa ninay tilmaamayna in saddex nin ay madax ahaayeen mid waa la casilay oo jeelka lagu tuuray oo ra-iisul wasaarihii buu ahaa waxaa soo hadhay ninkan eh, xaajib almansuur ee maxamed ibn caamir ee dhaho iyo qaalibkan oo qaalib sodog buu yahay marka marka qaalib baa damaaci baa galay marka shirqol buu maleegay oo askartiisii buu ku diro wuxuu yihi maanta hala karbaasho ama ninka hala qabto ama jeelka ha lagu tuuro adugu markuu qasrigii uu soo galay ayuu ogaaday baa weerar ku qaaday u baxsada uu cararay ninkii la dhihi maxamed nacaamir na wuxuu ka dhacay qalcaddii buu ka dhacay macnaa gidaarkiiyo derbigii buu ka booday lug buu ka jabay nasiib wanaag faras buu helay faraskii buu ku booday wuu orday ilaa uu ka tegay maaragtay qurduba ciidan buu soo kaxaystay marka ciidankii markuu soo kaxaystay waxa iska horyimay subxaan allah fiir iminka muslimiin baa isqabsatay ciidankii maaragtay uu xaajib almansuur hogaaminayo iyo ciidankii sodonkiis cabdillahi bnu caamir eh, cabdillahi bnu khaalib weerar bay isku qaadeen ilaahay amarkiisa xaajib almansuur ayaa jebiyey ninkiina waa la qabtay jeelka amal waa la dilay bay dhaheen qolo waa waa la dilay qolo kale waxay dhaheen waa la xiray si ay ahaataba calaa kulli xaal eh, ninkii ugu dhodhowaaye uu ka cabsanaya inuu xukunka uu kula dagaalamana eh, saasu maaragtay subxaan allah masiirkiisi ay noqotay wuxuu bilaabay inaanu cidna aaminin cidna ma aaminayo buu yihi subxaan allah askartiisii kuwii ugu sarsareeyay wuu casilay ra-iisul wasaarihii uu ka cabsan jiray markii horeba la casilina wuu dilay bay dhaheen subxaan allah calaa kulli xaal waxyaalahaas de dabcan xilligiisii qaladaadna waa jiraa waxyaala badan oo saxayna way jiraan marka waxaa dhacday isagoo maaragtay xukunkii fadhiya Ehm, ayaa waxa uga yimi maqrib alcarabi yacni ehm, maqrib alcarabi waxa weeyaan hmm. waa waqooyiga africa waqooyiga africa weeyaan ehm, muslimiin baa dabcan degeneed lakiin xilligaa waxaa haysatay dowladda faatimiyiinta shiicada la dhaho faatimiyiin bay la bixin lakiin dowla cubeydiya baa la dhahdaa saddex nin baa yimi oo barbariyiina saddexda inayna barbariyiinta ahaa qabaayl barbar alamaziiq bay kasoo jeedaan qabailka barbariyiinta la marka qabaa'ilkii barbariyiinta saddex dirina ka socda waxa uu yimaadeen alxaajib almansuur waxay dhaheen ni waxaan ka daalnay muslimiintan islaynaysa oo maqrib alcarabi waqooyiga africa shiica iyo sunniyiin baa isku haystaan iyo maaragtay xukunkaa la isku eryanaya marka wuxuu waxaan ka daalnay shiicadan islaynaysa waxaan rabnaa meel aanu ka jihaad tagno oo aanu tagnoon ka dagaalano negeed waxaan rabnaa inaan aadno nasaaradaas waqooyiga andalus degan ayaan la dagaalamayna dabcan wuu ku farxay arrintii uu soo dhoweeyey wuxuu u diray waqooyiga ayuu geeyey ciidamuu u dhiibay marka maalintii way gaban jireen habeenkiina way socon jireen say usii socdeen waxay gaadheen waqooyiga andalus bay tageen weerar bay qaadeen Eh, si weerar ba-an bay qaadeen waxa weye iyagiina qaar baa laga laayay iyaguna waxbay dileen taas waxay ahayd hordhac bay u ahayd dagaal weyn oo dhici doona ayay hordhac u ahayd markii uu arkay inuu farantii hore ee ciidamadii eh, nasaarada khaasatan eh, mamlakada la dhado lyon oo waqooyiga andalus ka talin jirtay askartoodii dhaawac badan uu soo gaadhay ayuu haddana soo dhaqaaqay marka markaasuu xaaji almansuur soo dhaqaaqay ciidan weyn buu soo kaxaystay wuxuu yimi mamlakadii leon ayuu maaragtay weerar ku soo qaaday xisaar ayuu ka qabtay marka meeshan xisaarka uu ka hayo waa mamlakata lion weeyaan waxa ugu dambeysay muslimiinta laba boqol oo sanadood ka hor subxaan allah laba boqol oo sanadood ka hor yacni guud ahaan saddex boqol oo sanadood ka hor muslimiintu may arkin waxaa markii ugu horreysay furtay ilaa u naxariistay taariq ibnu ziyaad iyo muuse ibnu nunsayr ayaa furtay markay dowlada fatxul andalus uu soconayay waa tii la furtay andalus oo dhan waa la furtay subxaan allah markaasaa wax weeyaan ugu horreysay muslimiinta markaasaana ugu dambeysay leanna markii taariq ibnu ziyaad iyo muuse ibnu nusayr looga yeedhay dimashik waxa weeya waxaa dhacday eh, nasaaradii waxay degeen waqooyiga andalus bay degeen sakhrat bley waa kuwii degay koox yar oo aada u tiray yar dabcan kooxdii yareyd baa dee fiday oo weynaantay mamlaka ka dhisatay weerara qaaday marba meel qabsatay sidaasay maaragtay meesha ku qabsadeen marka meeshan oo maaragtay dhowr boqoloo sannadood muslimiinta aanay aadin ama aanay qabsanin ayuu aaday xisaar buu ku qabtay markaa dagaalkaas waxaa loo yaqaanaa macrakata lyon macrakadii lyon ka dhacday ayaa loo yaqaanaa go-doon buu ku qabtay muddu dagaalkii uu socday dad badan baa ku shahiiday oo muslimiina nasaaradana qaar badan baa kaga dhintay aakhirkii markii u dambeysay magaaladii lyon ama mamlakadoodii waxa weeyaan way jabtay waa la jebiyey marka markii la jebiyey guul weyn baa halkaa muslimiinta kasoo raacday soddon kun oo maaragtay askara buu ka qafaashay subxaan allah aadaankiibuu dib ugu soo celiyay markaa magaaladii wuu addimay marka aadaankiibuu magaaladii dib ugu soo celiyay wuu ka adimay yacni laba boqoloo sano ka hor baa aadaan ugu dambeysay magaalada subxaan allah meesh wuxuu qabsaday mamlakadiibuu sidaas uu ku qabsaday kadibna haddana wuu dhaqaaqay magaalada barcelona oo iyaduna waqooyiga ku taalay oo faransiisku faransiiskii baa soo duulay oo qabsaday ah, barcelona barcelona faransiisku uu haystu weerar ku qaaday wuuna qabsaday waxa argagax iyo cabsi ilaahay u keenay kiristaankii ku noole adduunka oo dhan khaasatan kuwii deganaa dowladdii bisantiniyiinta oo romaanka loo yaqaanay caasimadoodu ahayd qustantiniya iyo kuwii maaragtay iyaguna deganaa rome labadoodiiba cabsi iyo argagax baa soo galay subxaan allah nin balaayo ah bay muslimiintii lasoo baxeen bay dhaheen oo meeshii uu maraba cagta marinay saas ayuu haddana ku qabsaday magaalada barcelona subxaan allah waxyaalaha cajaayibkaa ah ee ninkan lagu yaqaanay xaajib almansuur waxaa ka mid ahaa markuu dagaalka uu galo maryihiisa iyo dharka uu sito boord boodhka maaragtay maradaada soo gaadhaya ayuu ururin jiray baa leeyihi subxaan allah dagaalka markaad gashid subxaan allah soo boord badan eh, eh, ma soo gelayo maradaaday marka marada marka uu dagaalku dhammaada inta la hurgufo boodhka ayuu ururin jiray quraarad ama dhalo ayuu ku shugi jiray sababtuna waxay ahayd baa la yidhi wuxuu eh, rabay wuxuu maqlay dabcan xadiiskii nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofka mujaahidka ah laba uu ma wada kulansado boodhka dagaalka iyo qiiqa naarta naarta cadaabka naareed qiiqeeda ma kulansanayo subxaan allah marka boodhkiibuu urursan jiray quraaraduu ku shubi jiray dhalo ayuu ku shuban jiray si maalinta uu dhinto loogu aaso maarata subxaan allah dhaqankaas ayuu lahaa ninkaasi ilaah naxariista eh, sanadku markuu ahaa subxaan allah saddex boqol iyo eh, toddobaatan iyo shanti saddex boqol shan iyo sodobaatankii hijiriyada ayaa eh, waqooyiga eh, africa waqooyiga africa waa garanaysaa subxaan allah waxay ahayd eh, wadamada de maaragta muslim baa dowladda cubaydiyiinta ama faadimiinta haysatay waana wadamada loo yaqaano algeria ama jazair algeria jazair waa dad maqasho waa isku midun weeyaan maqrib iyo morocco waa isku midun tunisia ayaa ka kamida libia ayaa ka kamida wadamadaasa laisku dhahaa maqrib alcarabi ama waqooyiga africa laisku dhahaa waxaa ka kacay kacdoon baa ka kacay halka had iyo jeeraalana maadaama ay xuduud wadaagaan andalus iyo waqooyiga africa ay xuduud mm. wadaagaan saame bay isku leeyihiin oo waxa weeyaan dhibaata hadday ka dhacdo waqooyiga africa waxay saameyn toosa ay ku yeelataa andalus dadka degan subxaan allah waana darki doontaa in badan markaynu taariikhda ka warramayno andalusiyiinta saameyn aada u weyn bay isku leeyihiin marka kolka waqooyiga africa waxaa ka kacay kacdoon ayaa ka kacay qabailkii barbariyiinta ayaa waxay ku kaceen xukunkii dowladdii la dhihi jiray faatimiyiinta ee shiicada ahayd kadibna subxaan allah wuxuu ka faa'iidaystay xaajib mansuur baa ka faa'iidaystay arrinta ciidan buu soo diray uu wiilkiisa hogaaminaya cabdilmelik uu hogaaminayay marka nin shiiciyo maxamed ibn almaknuun la dhaho ayaa ka telinayay dagaal baa lagu qaaday waa la jebiyey maxamed ibnulmaknuunkii subxaan allah kadibna waqooyiga africa qaybta soke qaybta usoo sokaysa maaragtay subxaan allah eh, ee soo xigta andalus waxaa qabsaday dowladdii andalus ayaa qabsatay deetana xaakim ayuu u magacaabay nin xaakim oo isagu uu magacaabay oo magaciisa la dhaho maaragtay xasan asilimi ayuu u magacaabay inuu waqooyiga africa qeybtay qabsadeen inuu xukumo ku-xigeenkiisa wuxuu ka dhigay nin barbariya oo la dhaho magaciisa ziri lmaqrawi ziri lmaqrawi ayaa isna mm. maaragtay subxaan allah u noqday wasiir iyo ku-xigeen ba noqday marka markaa markaynu fiirino juquraafiyadda andalus xilligaas waxay ahayd xilligii ugu ballaadhnayd ee juquraafiyadda yani dhulka ay haysatay ay ugu weyneyd andalus qaybo badan ilaa wuxuu qabsaday subxaan allah mamlakata lion waa kii soo qabsaday oo subxaan allah nasaaradii jebiyey walow ay nasaaradu weli ku leeyihiin duweylad yar yar ay ku leeyihiin waqooyiga africa ay ku leeyihiin waqooyiga andalus ay ku leeyihiin waxaa kaloo haddana uu furtay maxay waqooyiga africa oo oo koonfurta de andalus ku qaybtaas qaybtaasuu furtay marka marka la isu geeyo xilligaas waxay xilligii ugu tawasucaadka weyneyd ama ay ugu ballaadhnayd dowladda andalus buqacada iyo dhulka ay haysato sanadku marku waa saddex boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii ayaa dhacdo la yaab laba dhacday magaalo kamida ah magaalooyinka andalus ayaa kacdoon baa ka kacay kacdoonkan waxaa ka dambeeyey wiil uu dhalay xaajib almansuur xaajib almansuur ninka dee maxamed ibn camir baa la dhahda lakin xaajib almansuur waa laqab uu la baxay weeyaan waa naanaysuu la baxay wiilkiisii baa kacdoon ayuu kaga hor yimi aabihii isagoo maaragtay xukun doona subxaan allah aabbihiina weerar buu ku qaaday magaaladii buu isku weerar buu ka qabtay oo go-doon buu ka qabtay wuu baxsaday markaa wiilkii cabdillaahi baa la dhihi jiray markaa cabdilaahi wuu orday nacasnimadiisi iyo doqonnimadiisi awgeed nasaaradii iyo kristankiibuu u tegay oo oh, oh, uu maaragtay uu iska dhiibay eh, walciyaadu billah waliba khaasatan eh, qabailka la dhaa qabail ilbashkant mamlaka yar bay lahaayeen markaa ninkii xaakim ama ninkii dee xukumi jiray bashkanska ayaa subxaan allah eh, laga dalbaday inuu wiilka soo celiyo iyo dadkii baxsaday wuu diiday marka wuxuu rabay inuu ka faa'idaystay janiskaas wuu diiday inuu keeno dabadeedna wuu cadhooday xaaji balmansuur qabaa'ilkii bashkisiyiinta la dhihi jiray weerar buu ku qaaday go buu ka qabtay mudday dagaalamayeen waa la jebiyey bashkansiyiintii waxay ku qasab noqotay bashkansiyiintii nasaarada ahaa in ay dhiibaan wiilkii cabdilaahi la dhihi jiray uu dhalay xaaji balmansuur iyo intii la socotayba subxaan mm-hmm. fa subxaan nin dhiibaya oo kolleyba gacanta kusoo ku gacan gelinaya ayuu isu dhiibtay walciyaadu billaahi rabbilcaalamiin wuu cadhaysnaa marka xaaji balmansuur wiilkiisii wuxuu faray in la dilo waana la dilay isaga intii la socotayba subxaan allah kadibna waxaa dhacday nasaaradii deganayd leon leon mamlakadii leon bay sheegaynaa waynagi nahay dowlada ayay ku lahaayeen waxbaa dowladaha jiray ay ku lahaayeen xaggaas eh, waqooyiga shishe aada usii fog weliba eh, ayaa ninkii ka tarin jiray nin ka talin jiray oo magac lahaa oo gaarsiye baa la dhihi jiray gaarsiye master gaarsiye ayaa weerar buu wuxuu kusoo qaaday dowladda andalus khaasatan magaalada salim magaalada salim waxay ahayd xarun military oo faranta hore ka dagaalami jirtay muslimiinta marka weerar buu ku soo qaaday magaalada saalim dabadeedna xaakimkii ka talinayay saalim ee matalayda dabcan dowladda andalusiinta ayaa weerarkii ka jawaab celiyey ninkii gaarsiiye la dhihi jira waa la qabtay way dileen subxaan allah markii la dilay maydkiisii bay qaateen marka waxaa meeshii qabsaday wiilkiisii oo magacisna leh Eh, waxaa la dhihi jiray isagana eh, shar magac saas oo kale abu lahaa dabadeedna subxaan allah sharja baa la dhihi jiray sharja ayaa la dhihi jiray sharjaba markaa waxa weeyaan eh, wuxuu dalbaday inuu heshiis ula gelayo xaajib almansuur markuu heshiiskii ula galay wuxuu ogolaaday inuu jizye bixiyo iminka nasaaradii ayaa waxay ogolaadeen inay jizye siiyaan xaaji balmansuur fiiri mm. dowladda andalus markay ka warramaynay marna waxay gelayaan dhulka hoosteeday ku jireen subxana allah lailaha illa allah dacfiga iyo tamaryarida iyo sida iyagu isu leynayeen iyo qabyaalada iyo xumaanta ka dhex jirtay subxana allah iyo xukun doonka iyo siyaasadda iimaan la-aanta ah, ah. iminkana fiiri nasaaradiibaa waxay ogolaadeen inay jizye bixiyaan wahum saakiruun iyagoo dullaysan weliba way bixiyeen marka markaa wuxuu ka dalbaday jisyadii keen waa waa wuu keenay aabahay aabbahay meydkiisiisi waa la siiyey marka muddu maqnaa laakiin ballantii buu jebiyey ballantii ayuu jabiyey marka subxaan allah weerar buu soo qaaday oo ballantii buu ka baxay kadibna xaajib almansuur baa jawaab celin siiyey weerar buu ku qaaday subxaan allah wuu qabtay ninkii waa la xidhayba ninkii shaargiye ahaa qurdubaa la geeyey isagoo maxbuusa subxaan allah waxaa kaloo dhacay haddana maqrib alcarabi waqooyiga africa ayaa inagii nidhi nin buu u magacaabay la dhihi jiray xasan asilmi ku-xigeenkiisuna wuxuu ahaa ziri lmaqrawi ku-xigeenkiisiibaa wuxuu ziri lmaqrawi baa wuxuu kacdoon ku sameeyey xaakimkii meesha ka talinayay subxaan allah wuu la dagaalamay markii uu maqlay xaajib almansuur inuu ziri lmaqrawi uu madax adkaaday oo Eh, uu rabo damaaci inuu meesho dhan uu qabsado wuxuu diray wiilkiisii cabdilmelik la dhihi jiray weerar buu qaaday waa markii hore m waa la jabiyey cabdilmelik mu mu eh, muu adkaanin waa laga adkaaday haddana khilaaf kale ayaa soo kala dhexgalay wuxuu sameeyey in uu maaragtay uu dad ka raadsado eh, dad isaga ka agdhow ama qabaa'iladii ugu xooganaa ayuu u yeedhay dabadeedna taasi waxay saaciday inuu cabdilmelik mm. wiilkii uu dhalay xaajib almansuur inuu weerarkii labaad uu ku guulaysto markaasuu markaa jebiyey way baxsadeen uu cararay ninkii markaa la dhihi jiray eh, zeri lmaqraawi wuxuu isku tuuray maxay bartamaha waqooyiga africa markaa qaybta soo xigta waqooyiga africa waxa gacanta ku haya dowladda andalus laakiin bartamaha oo ay shiicadii ay joogtay nasaa eh, shiicadii eh, faatimiinta isku sheegi jiray ayuu weerar ku qaaday askartiisii wata wuu jebiyey halkiibuu qabsaday isagana siril maqrawigi ninkii la dhihi jiray dabadeedna wuxuu ka dalbaday xaajib almansuur heshiis heshiis bay galeen markaa saasaa maaragtay waqooyiga africa inteeda badan oo dhan ay muslimiintii suniyiintu gacanta ay ugu hayeen waayahay eh, allahuma salli calaa nabiyina muxamed sanadku markuu ah saddex boqol iyo toddobiyo siddeetankii ayaa wuxuu go-aansaday xaajib almansuur ninkii la dhihi jiray in uu weerar ku qaado mandiqada la ydhahda jiliqiya caasimadeeduna ay tahay sandiyeeqo sandiyeeqo waa maxay sandiyeeqadani sandiyeeqo waxa weeyaan waqooyiga andalus waxaanu nidhi dhowr mamlaka ayaa ka jiray oo nasaaradu ay lahayd magaalada ugu muqadasaysan ugu weyn ee ay ku leeyihiin dhulka andalus waa magaalada dha san sandiego iyaga waxa u yaqaaneen san diego san diego weeyaan magaalada dha san diego magaaladan waa maxay waa magaalada saddexaad ee kiristaanka nasaarada muqadaska u ah marka laga yimaado qudus iyo maaragtay istanbul ah oo qustantiniya ay u yaqaaneen beriga hore waxaa ku xigtay san diego siday ku noqotay muqadaska waxay dhaheen qabri iyo xabaal ku yaalla awgeed qabri iyo xabaal ku yaalla awgeed ayay magaaladaasi ku noqotay muqades nasaarada kristanka awgeed qabrigaas waayo waxay sheegteen subxaan allah in mid ka mid a ah xawaaridii nebi ciise xawaaridu waa saxaabadii nebi ciise calayhi salaam mid ka mid a ah ayaa dhulka filistiin ayuu ka yimi markaa marba meel buu tegaayay marba meel buu tegaayay aakhirkii markii u dambeysay spain oo andalusa buu soo galay magaalada san diego markuu marayay ayuu dhintay deetana xabaashii ayay ka dhisteen kaniisad xabaashiisi ayay ka dhisteen marka kaniisad bay ka dhisteen marka magaaladaas waxa u noqotay kiristaanka ama nasaarada magaalo muqadas u ah marka xaajib almansuur iminka wuxuu go-aansaday inuu mandiqada meesha ugu waqooyiyeysan ugu shishaysa oo nasaaradu ay dowlad ku leeyihiin gaar ahaana magaalada san diego ee muqadaska ka ah nasaarada agteeda inuu weerar ku qaado subxaan allah wuu soo qaaday markaa weerarkii buu soo qaaday markaa subxaan allah la ilaha illa allah magaalada buuraley weeyaan waa magaalo buuraley aada u adag muslimiinta in badan ku adkaatay inay galaan waa magaalo wada buuraley waa waadi webi iyo buur webi iyo buur webi iyo buur weeyaan meeshaas subxaan allah markaa ciidan badan buu soo kaxaystay wuu soo dhaqaajiyey ciidanku wuxuu ka koobnaa laba qaybood qayb ciidamo eh, lugaynaya oo efentriya iyo ciidamo badda ah oo admiraalla ah dee maarata doomi iyo maraakiib fuwad subxaan allah marka laba dhinac buu weerarka rabay inuu kaga qaado dhanka badda iyo dhanka berriga labada ciidankii markii ay gaadheen dabcan goobtii ayaa meeshu webiyayaal baa ku yaal subxaan allah iyo buuro adagtahay in si yaro fudud loo dhaafo talabaad waxaa ku sugaysa maxay winterkii ama wax weeyaan xilligii qaroobaha oo barafku u yimaado markaa barafku hadduu yimaadana ciidamadu ma howlgeli karayaan waa inay dib u laabtaan saa awadeed waa ki muslimiintu had iyo jaraare waa khaasatan xajib almansuur iyo dee raggii ka waxaa bilaabay fikradda saxaabigii nabiga mucaawiya bin abi sufyaan waa dagaalka la idhaahdo safawi sayfi alxuruub sayfiya dagaalada xilliga la qaado maaragtay xagaaga xilliga xagaaga ayay dagaal baa la qaada leanna waxa xilliga kale qaboobaha jiilaalka dee baraf baa jira markaa xilliga xagaaga sawaif baa la dhihi jiro dagaalaa lagu qaadi jiray turkida iyo reer yurubta iyo wixii maaragtay wadamada barafka degan markaa xilliga xagaagay ka faaidaysan jireen had iyo jaraale waxaa dhacday marka ciidankii buu kaxaystay xaajib almansuur isagaa baxay isagaa askarta hogaaminaya dabadeedna webigiiba ayuu maaragtay webigii baa ka hor yimid webigii markaa nasaarada joogtay san diego waxay islahaayeen waxay ku qaadanaysaa hal sano ku dhawaad ayay ku qaadanaysaa subxaan allah inuu kasoo gudbo leanna way suurtagalu ma aha waayo webiga dee bridge ma haystaan ay kaga gudbaan ciidamadu ciidamada lugeynaya berriga ka socda bridge ma haystaan marka markaa muxuu sameeyey cajaayibkii la yaabka doomihii ayuu diray subxaan allahi lannu dakaa waad u baahanta haddana muxuu ku maamulayay meesha soddon sannadood ka badan buu maamulayay dakaa maskax buu ku maamulayay marka doonihii iyo maraakiibtii ayuu u diray doonidii wuxuu raaciyay webigii deetana wuxuu geeyey muxiid ama muxiid atlas muxiid waa badweynta atlanticada oo xagga maaragtay waxay ka xigtaa dhanka maaragtay waqooyi bay ka xigtaa andalus badweyntii iyo maaragtay e, iyo webigii doomihii buu halkaas soo mariyey kadibna doomihii buu isku xidhxidhay subxaan allah doomihii buu afka isu wada geliyey markuu isu geliyey doomihii buu bridge ka dhigtay markuu bridge ka dhigtayba ciidamadii ayuu kaga gudbay haddana webi kalaa soo baxay doomihiibuu haddana meel kale kasoo geliyey bridge buu ka dhigay intuu afka isu wada geliyey deetana ciidamadiibaa haddana subxaan allah sida bridjka ugaga gudbay dooma ayay kaga gudbeen hal mar quraya muddo laba bilood laba bilood gudahooda mise ciidamadii al balmansuur waxay taagan yihiin magaaladii san diego ayay joogaan iyagu sanad bay islahaayeen ma soo gelayaan muslimiinta intaasoo sannadood bay ku adkaatay inay tagaan magaalada subxaan allah markii ay maqleen dadkii deganaa magaalada san diego ilaa boqorkoodii way carareen way furdhadeen subxaan allah la ilaha illa allah firqad magaaladii buu soo galay iyadoon cidibo joogin subxaan allah magaaladii dabcan wixii ay qaadan karayeen ee fududaa qaateen magaaladii buu iska yimi marka isagu marka way qaniimaysteen wixii ay qaniimaysan karayeen magaaladii buu mudduu joogay wuxuu tegay meeshan magaaladan horta maxay muqadaska la tahay waxaa la yidhi qabri baa ku yaalla subxaan allah qabrigii buu tegay marka wuxuu ka helay oday maaragtay gaboobay oo oday waayeela subxaan allah sheekh kabiir yani oday weyn kaasuu waraystay war maxaa meeshan ku fadhiisiin kaasuu ihi meeshan waa qabrigii mid ka mida saxaabadii nebi ciise xawaaridii nebi ciise weeyaan marka magaaladu saasay muqadaskay ku noqotay nasaarada agtooda marka adugu subxaan allah muu burburinin kaniisadahoodii iyo xabaalahoodii wuxuu sameeyey magaaladani maadaama ay aada uga fog tahay andalus iyo caasimadiis iyo qurduba ahayd aanay u suurtoobaynin maaragtay subxaan allah in ciidamadiisu ay dhammaantood halkan wada joogaan oo wuxuu ka cabsanayay in meelo kale warar lagaga soo qaado wuxuu sameeyey inuu magaalada ka tago wuxuu go-aansaday inuu magaaladan ka tago laakiin waa inuu magaaladan burburiyaan wuxuu burburiyey dhammaan doomihii iyo maraakiibtii ay dagaalada ku qaadi jireen iyo waxaa magaalada ku yaalleen warshad hubka soo saarta warshaddii hubka soo saari jirtayna uu ka burburiyey wuxuu ka gubay doomihii iyo maraakiibtii iyo qalcadihii ay isku ilaalin jireen dhammaanteed intuu ka burburiyey magaalada maaragtay eh, dadkii xaafaduhoodii waxba mu yeelin wuu iskaga yimi markaa subxaan allah wuu iska soo dhaqaaqay eh, sidaasu maratay isagoo ku qaniimaystay buu maarata dib isaga soo laartay dabcan waxaa u suurtowday inuu andalus siday u dhan tahay iyo waqooyiga africa subxaan allah uu dowlad saa u uu ka dhiso oo adag oo awoodi le maaragtay xaajib almansuur subxaan allah yani xilligiisii dowladda andalus waxay gaadhay yani waxay gaadhay subxaan allah heerkii ugu sarraysay bay gaadhay marka heerkii ugu sarraysay ayay gaadhay awood buuna yeeshay subxaan allah dhowr waxyaabood baanu maaragtay xoogga saaray ninka la dhahda xaaji balmansuur mid waxa weeyaan kow wuxuu xoogga saaray arrinta ku saabsan aliimaan bay dhaheen iimaanka dadku haddaanay faith waxa faith bay dhahaan gaalada faith haddaanad iimaan lahayn oo aanad rumaynba lahayn waxaad aan inaga dhexeeyo aan isku rumaysanahay baanay jirin dee weligeen guul gaari mayno markaa ta ugu horeysa waa iimaankiibuu xoojiye baa layidhi subxaan allah markaa fisqigii iyo khamrilayaashii iyo naagihii qaawanaayasuu qayaaci jiray oo dhan jeelku u taxaabay subxaan allah eh, wuxuu faray wadaadadii iyo culummadii iyo ducaadii iyo dadkiibuu magaaladiibuu fisqigii iyo xumaantii uu ka daahiriyey ka nadiifiyey eh, waxaa kale uu xoogga saaray cilmiga cilmiga haddaanan cilmi lahayn waa subxaan allah dadkaad ka hadhaysaa wuxuu soo saaray qorshe la yaab leh wuxuu yihi dhammaan saynisyahanka iyo caalim kastoo dunida joogo oo dhanow magaalada qurdubay ku kaalay ku kastaoo i yimaada mushaharka iyo lacagtan bixinaya marka caalamka islaamka deberiga caalamka islaamku aad buu weynaa dunidana dadka ugu cilmiga badan muslimiin bay ahaayeen caalamka islaamka wuxuu culimo joogtoo dhan qurdubay timi xataa caalamkii kale kuwii kristaanka ahaa kuwii dowladaha kaleo dhan qurdubay yimaadeen subxaan allah cilmigii ayay faafiyeen kuwa la turjumay maktabado iyo librarygii ugu weynaa adduunka waxaa laga furay magaalada qurduba marka baqdaad laga yimaado baqdaad buu la tartamaya caasimadii dowladda cabaasiyiinta subxaan allah subxaan allah isaga iyo maaragtay xilligii uu isagu madaxda u ahaa iyo cabdiraxmaan nasir dowladdu cilmigay gaadhay subxaanala nooc walba wanaga ka warramaynay in ay ku fakereen heer ay diyaarad sameeyaan wanaga ka warramaynay subxana allah la ilaha illa allah ninkii diyaaradda sameynay wanaga ka warramaynay subxana allah heerkai aqoonta iyo cilmiga ay ka gaadheen iyo falsafadda iyo xisaabta iyo xisaabaha cusub ay dunida kusoo kordhiyeen aljabre kumanaan nooc subxana allah xisaabaha adduunka qaar badan maaragtay dowladdaasa dunida bartay yani cilmigii heerkay ka gaadhin bay kutusinaysa waxaa kaloo uu xoogga uu saaray milatariga iyo askarta ciidan balaayaa buu dhistay oo adag ayuu dhistay subxaan allah oo si yaroo fudud aan maaragtay loo jebin karayn ehm, dhowr qiso ayayna halkan soo qaadanayna oo ayna tusinaya ehm, ninkan balaayada ahi ehm, siduu uu maaragtay heerkan uu ku gaadhay aslan ninkan horta lama yaqaano ninkan maaragtay xaajib almansuur aan idinka sheekaynayo nin la yaqaanin ma waa nin maaragtay subxaan allah bele ask eh, askari buu ahaa saasuu soo baxay ninkana xagguu ka yimi horta aslan marka hore ileen khaliif maah dawladda umawiyiinta kasoo kama soo jeedo qabaa'ilkiisa qabiil la yaqaana maah aabbihii macruuf maah ninkana xagguu ka yimi ninkani wuxuu ahaa xamaar tasmacuun xama dameer luu ahaa dameerle ninkani xamaar buu xamaar buu ahaa wiil yaroo xamaara buu ahaa dameer luu ahaan jiray subxaan allah isaga iyo qisaa jirta markaa cajiiba isaga iyo laba nin oo kale oo ay saaxiiba yihiin dameerlayaala ah. ayaa waxay jirtay subxaan allah habeenkii bay wada fadhiisan jireen berigooda dee taxi muu jiri jirin de baabuurta taxiga la raaca dameerkaasaa ah alaabta dadka loogu rari jiray subxaan allah marka saddex nin oo dee tagsilayaal dameerlayaala ah, ayaa meeshii bay fadhiisteen habeenkii waana saaxiibo way iswaraysanayaan maxamed ibni caamirkan oo wiil yar ayaa la hadlay labadii nin hore wuxuu hi waryaadhahn war haddaan noqdo anigu khaliif maxaad iga dalbanaysaan markaasay dhah war nagadan aa nugu ciyaaraysa sad khaliif ku noqonaysa dameerla tahe ma dameerla khaliif noqon karay subxaan allah qabiil kama soo jeedid qabiilka uu reer bani umaya dameerlaa tahay shaqada war waxaa ka baxo shaqadaada wadiyo dameerkaaga wada bay ku dhaheen subxaan allah wuxuu dha war u kaadi anigu haddaan khaliif noqdo maxaad iga dalbanaysaan qosol bay labadii nin dee intay dhulka saa isugu tuureen lugahana cirka u taagan bay qosleen war ma noqon karay sidee dameerkaaga adeer iska wada hawlahaaga subxaan allah wuxuu hi war anigu wata khaliifba noqonayaaye maxaad iga dalbanaysaa markuu ku celceliyey mid kamid ah wuxuu hi hadda anigu waxaan kaa dalbanayaa qasri qasri weyn ayaan kaa dalbaday ko waxaan ka kaa dalbaday fardo la carbiyey waxaan kaloo kaa dalbaday beer weyn oo aan leeyahay iyo boqol kun oo dinaar oo dahabaan kaa dalbaday waayahay buu ihi kii kale uu ku yihi war adi maxaad iga dalbanaysaa wuxuuhi weligaa noqon maysid khaliif welig maadaa noqon karayaba haddaad noqotid aniga inta dameer dusha iga saartid madaxaygana foorari magaalada saa igu soo wareeji waxaa dhahda hada dajaanun akbar waa beenaalaha ugu weyn dadkao dhanna hala iidiid maaragtay eh, yaana ii imanin oo dadkao dhan waxaa dhahdaa ka fogaada wuu iska cayaariya kaasi ninkana dhabbay ka tahy subxaan allah ninkana dhabbay ka tahay subxaan allah wuu orday wuxuu yihi okay dameerle shaqa dameerlead ku jirtaa shaqa dameerla madaxweyne ma lagu noqdaa maya subxaan allah wuxuu yihi shaqada bedel marka waa inaan madaxweyne ilan ku socdaa waa shaqada bedelaa askari buu is qoray marka askari buu is soo qoray intuu booliska meesha shurdadu tegay askari buu noqday subxaan allah waa la soo qoray waa wiil yaru marka waa la soo qoray wuu dadaalay ila nin hamile weeyaane wuu dadaalay waa la dallacsiiyey askarigii sarkaal buu noqday xidigle laba xidigle wuu kaca gaashaanle uu sii kacawan mar walba subxaan allah ilamaayo uu ka noqday magaalada qurduba raiisu shurda askariga booliska magaalada maaratay qurduba subxaan allah askartao dhan u haysta isagoo weli yar weli wuu yaryah waa dhalinyara marka laatan sare xitaan muu gaadhay markuu heerkaa uu gaadhayay ee uu sidaa u dallacayay ilaa markii dambe khaliifkii uu ku maaragtay kalsoonaaday oo wiilkan yaree hishaam la dhaho uu uga dhigay ninka tarbiyadanaya ee tababaraya waa kii looga dhigay kadibna waynayn ka warramaynay qisadiisii siduu meesha uu ku yimi iyo siduu maaragtay go-aankiisa cajiibka ahaa markuu muddo joogay dee subxaan allah isagu khaliifuu yaho gacanta ku hayo dee meeshii o dhan subxaan allah uu dunidao dhan uu hayo ka talinayo ayu maalintii dambe buu yidhi haye no horta labadii nin waxaa kasoo wareegtay xilligaa soddon sano meelaha subxaan allah la ilaahyo labadii nin ee aad saaxiibada ahaydeen ee wada ahaydeen horta bal nimankii warkoodii raadi ila waa nin amarkiisa la fulinayo wuxuu yihi laba nin oo sidaa iyo sidaa ah halay keeno weli halkii shaqadii iyagoo ku jira ayaa la soo qabtay labadii nin subxaan allah <laughs> subxaan allah labadii nin oo shaqadii weli xamaarnimadiiyo dameerkii fadhiya ayaa loo yimi uu soo qabtay subxaan allah labadii nin baa warmay taqaanaan waxay dha anagoon ku garanaynaa maalin walba ina dallacayso dallacaysood halkaasii socotid subxaan allah aad maraysid waan ogeyn haye wuxuu dhahay war maxaad adigu iga dalbatay wuxuu dhahay khalif waxaan kaa dalbaday qasri weyn beer weyn fardo iyo waxaan kaa dalbaday boqol kun oo dinaar wuxuu ihi qasri siiya iminka qasrigii maxaa kale beer c beertii hebelya halkaa ku taallay fardo fardaha c maxaa kale boqol kun oo dinaar c subxaan allah <laughs> xoolihii oo dhan baa uu bixiyey markii dambe uhi maxaa kale suuska aamus ma intaasuma khalifku weydiista anigu wuxuuhi haddaad in kale ku dari lahayd wax kaloo been sheegan lahayd intaba waan kaa qaadi lahaa buuli soco kii kalaa loo yimi <laughs> laa xawla walaa quwata illa billah war maxaad iga dalbatay habeenkii khaliif iska geysaamax waa wa kaftan ba iska war kaftan ma ahayne maxay ahayd wixii aad dalbatay ma khaliif raalli ahow waan iska cayaarayay waan iska cayaarayay ma jirta shiikhe wixii aad dalbatay sheeg sheeg wariyaa markii uu arkay askartii oo kusoo socotou qayliyey waxaan dalbaday in wejiga laga madoobeeyo oo dhuxul iyo balaayo la mariyo madaxayga la foororiyo dameer dusha layga saaro magaalada lagu wareejiyo la dhaho waa baanaani dajaanun akbar waa beenaalaha ugu weyn wuxuu idhi icdi siiya wuxuu dalbaday way qabteen wejigay ka madoobeeyeen <laughs> laa xawla walaa quwata illaa billah deetana dameer bay intay lugaha kaga xidhayn baa magaalada lagu wareejiyay akbar dajaal akbar dajaal beenaalaha ugu weyn ha u tegina ha u dhawaanina qofkii u dhowaada askarta ciqaabaysa wuxuu ihi sababtu waxa weeya subxana allah la ilaha illa allah si u ogaadaan inuu ilaahay wax walba awoodo ana allaha calaa kulli shayin qadiir inuu ilaahay wax walba awoodo dameerle madaxweyne noqda weeyaan ninkani markuu meesha qabsadayna muu dhihin anuu madaxweyne caadiga noqonaya wuxuu idhi anuu akbar ra'iis madaxweynaha ugu weyne guulaha ugu waaweyn muslimiinta u keena noqonaya buudi deetana dunida o dhan buu saa isugu faafiyey subxaan allah la ilaha illa allah ilamaa iyo nasaaradii uu ku noqday waxay ka argagaxaan oo carruurtoodu ay ka cabsato la dhaho waar fadhiiso yaanan xaajibal mansuur kugu yeedhina markay hurdada seexan waayeen carruurta yaryada subxaan subxaan allah subxaan allah waa cajiib la yaab ninkani marka qisooyinkiisa cajiibka waxaa ka mid a ah, subxaan allah habeen baa waxaa dhacday baraf badan baa da-ayo baraf aada u badan baa da-ayo roob badan aada u badan baa da qabow iyo dhaxan iyo maarata subxaa allah ayaa da-ayay markii dambe wuxuu yeedhay askartiisii mid kamid a ah, wuxu yihi halkaa istaag wadada istaag waddada maaragtay martay isku xidhay magaalada istaag qofkii ku yimaada qabo ii keen marka ninkiibaa dhaqaaqay halkiibuu istaagay wuxuu waa dhaxan xilligan barafkayna intan la-egi da-aya ma cid baa istaagi karaysa halkiibuu istaagay mise waxa wadadii soo maray nin oday oo subxaan allah dameer wata oday gaboobay oo dameer wata kiibuu ku yhi war xagaad ku socotaa wuxuu hi xaaban gurayaa waatan war xaaban u guray sida wuxuu xasuustay xaajib almansuur fariintiisii nin laga cabsanayay la weeyaan wuu soo qabtay odaygii odaygii buu loo keenay subxaa allah wuxuu yihi ha la fatash waa la fatish maryihiisii baa la baadhay waxba waa laga waayay wuxuu hi dameerkiisa baadha waa la baadhay dameerka xadhkihii dameerka ku xidhnaaba xitaa la baadhay way baadheen subxaan allah markii dambe warqad baa laga soo saaray mise ninkanima wuxuu ahaa jaasuus iyo basaas ku socday dowladihii ray nasaarada ah ka dhisnaa waqooyiga andalus ka dhisnaa oo waxaa ku qoran maalinta caynka iyo caynkaasee magaalada salim xarunta milatariga muslimiintu fadhfadhiyaan weerar ku qaada annaguna waan idin saacidayna kiibaa yaabay wuxuu sidaad ku garatay khalif ninka ninkan odaygan gaboobay wuxuu hi warkaalay egdakaaga iyo maskaxdiisa badan fiiri subxaan wuxuu idhi dhageyso maanta soo daraftari maayo haa maalin ka wanaagsan oo basaasku iyo jaasuusku uu eegta ma jirto maalinta ugu daran u isleeyay dadkao dhan baa isnabay oo hurda maalintaasuu jawaasiistu iyo basaasku soo baxa maalinta kale maxay ka doonayaan shaqada subxaan allah ila waa la qabanayaa maalin ka wanaagsan iyo jaanis ka wanaagsan maba helayaan bui subxaan allah <laughs> subxaan allah waxaa ka mid a ah qisooyinkiisi cajiibka ahayd qabaa'ilka bashkans la dhaho waa heshiis buu la galay subxaan allah maalintii dambe aski wuxuu diray nin buu diray qabaa'ilka bashkanslord ayuu u diray ninkii baa tegey subxaan allah waa nin fariinsida ah boqorkii meeshaa fadhiyey baa soo dhaweeyey wuxuu u ogolaaday inuu magaalada galo magaaladii buu galay suu magaaladii u socday baa wuxuu helay gabadh islaam gabowday oo muslimada islaan maaragtay gabowday oo muslimada ayuu helay islaantiibaa markay aragtay ninkan muslimkaa ah ee ka socday dee xaajib almansuur ayay ku dhegtay markaasay ku qaylaysay waa lay qafaash waa lay qabsaday halkaasaan maxbuus baan ku ahay iminka ilaah baan kugu dhaari ilaahay baan kugu dhaari xaaji balmansuur iisoo sheeg hayga badbaadiya maanta meeshaas waayahay buu yidhi subxaan allah dib buu noqday xaaji balmansuur buu u tegey war shaqadii ka waran shaqadii buu ka warramay hawshaasaan qabtay taas iyo taa iyo taa fiiri wuu ilaaway islaantii maaragtay miskiinadda ahay markuu muddo joogay oo ilan agtiisa isaga kama weyna subxaan allah islaan yaroo gabowday oo meel fadhida dee subxaan allah maxaa yeelay subxaan allah markii u dambeysay ayuu wuxuu dhahay war wad ayuu ku yihi xaaji almansuur baa yihi wad sheekada wad wuu waday wuu waday uu waday markii dambe waxaa i waxaa jirtay islaan yarna meel halkaasay igu dhegto way idhaarisay way idhaarisay war maxaa sheekada markaad bilaabaysay ugu bilaabi weyday islaanta gabuday isagiibuu canaantay ciidan buu kaxaystay qabaa'ilkii bashkans la dhihi jiru weerar ku qaadiyo go'doon subxaan allah go'doon buu ku qabtay nimankiibaa kabash kabashileeyey oo isku kaajay war maxaad naga soo doontay xaaji balmansuurow wuxuu ihi maydaan heshiis la gelin waxay dhaheen ha sidee baad gabadh muslimada oo islaan gabadooda u haysataan iminkada taa soo saara buudi markaasay dheheen raalli ahow nin mid anaga naga midabaa maxbuus ka dhigtay annaguna warumaanan ahayn dowladdu warumaahayn iminka keen gabadhii baa la soo dhaweeyey subxaan allah dahab siiyeen xoolay siiyeen ilaa iyo maaragtay subxaan allah xoolaheedii bay ku dareen dabadeedna sidaasay wadamada muslimka ku soo tagtay yani waxay kutusinaysa isiduu muslimiinta u daryeeli jiray raximahullah qisooyinkiisa cajiibka leanna xilligiisu waxay xilligii ugu khatarsanayd cahdigiisa xilligii ay ugu horumarsanayd bay ahayd dowladda andalus marka xilligii maaragtay xilligiisi waxaa awoodda uu gaadhay waxaa ka mid a ah qisooyinka cajiibka laga wariyo isagoo maalin waqooyiga andalus meeshii nasaaradu ay joogto weerar ku qaaday ayaa ciidankiisiiba magaalu galay marka magaaladu albaab waddo laga soo galay leedahay waddaduna laba buuro dhexdooda ayay ku taallay marka askar ciiddaa ka badan baa waxay yimaadeen labadii buurood dhexdooda oo nasaaro ah deetana waxay eh, dabooleen waddadii uu marayey wuxuunbuu isdhahay xaajib masuur ka gudub wadadii mise askar baa tuman askar quutiyiina ah. quutiyiintu waa qabaa'ilkii nasaarada ee andalus deganaa spainka ama spanishka imika loo yaqaan weeyaan dabadeedna wuxuu arkay in maaragtay waddadii laga laga xanibay wuxuu dhahay dhibba male dib buu isaga laabtay magaalooyinkoodii nasaaradu ay deganayd ayuu magaalooyin buu qabsaday marba mid buu qabsadaa wuu furtaa marba mid buu qabsadaa wuu furtaa markii dambo mid buu qabsaday wuu iska degay isagaiyo askartiisii magaaladii baaba iska degeenba ah, subxaan allah deetana intuu halkii iska degay buu ciidamadiisii haddana diray hebil halkan soo qabsada oo tan soo qabsada oo tan soo qabsada nimankii baa yaabay waxay islaaheen markii hore cidhiidh iyo cadaadis geliya dee askarta xaajib almansuur mise iminka waabu kasii darayo magaaladoodii magaaladoodiibaabu xarun ka yeeshayba qurduba iyo aagaaba uma socdaba caasimadiisa halkanaaba caasimadu noqoto maalinba uu askartiisa ka dirayaan way qayliyeen waxay dhaheen war xaajibow naga soo baxa wadadii waanu kaa furayna wuxuu hi furi waxa weeyaan eh, bixi maayo buuli maalin walba intuu soo laayo kuwa nasaarada ah ee uu dila meydkoodana wuxuu ku tuuraa kuwii wadada tumnaa hortoodu ku tuuraa subxaan allah markaasi argagax bay qaadeen markaas war war xaajibow war xaajib almansuur war naga soo bax annaga albaabka kuu furayne wuxuu dhahay furi maayo anigu halkan aama deganahay markii horeba anigu xagaagan weerarkii idigu soo qaadi jiray maanta laga bilaabo anigu halkan aama deganahay xarunteedu waaba halkanba weeyaan ma askartiisina wuu diray magaa maalinba magaaluu kusii socdaaba kuwubaa qayliyey dee gaalada ahaa waxay dhaheen <laughs> war ninkan waa nin balaayo ah waddadaa ha furo waxa laala wuxuu rabana aanu yeelno waxay dhaheen waaye subxaan allah baa loo furay waa u yimaadeen waxay dhaheen waxaad rabto kale na weydiiso naga soo baxun wuxuu yihi waxaan albaab waddada waa furaysaan kow haniimadana aan idinka dhacay de waa wa xoolahoodiya laga qaatay soo ma iyagu waxay dhaheen waana laga dhacay qasab baa la idinkaga qaaday buu yihi xoog marka subxaan allah wuxuu yihi haniimadiinan iyo xoolihiinan intan anigu qaato ayaad idinku ii xambaaraysaan markaasaad intaad ii qaadaan ayaad ii geynaysaan magaalada qurduba waxay dhaheen war ma xoolahayagana kuu qaadayna waxay dhaheen ha xoolahaygaad qaadaysaa subxaan allah haddii kan anugu halkaasaan fadhiyaya buuli subxaan allah waxaa dhaheen war balwaaye ninkan iyaa balaayadan yaa naga saara bay leeyihin subxaa ninkan balaayada yaa naga saar waxay wadadii ku furnay xoolaha waxaad rabtana naga qaado oroo naga tagun naga baxo subxaan allah sidii uu kaga soo baxay <laughs> oo qaniimadoodii intuu soo qaatay ayuu ku yimi maaragtay eh, subxaan allah uu ku tegay magaaladiisii caasimadiisii qurduba loo yaqaanay mm. subxaan allah ilaah naxariista de maaragtay nin wuxuu ahaa majdi iyo guulo dadka muslimiinta u horseeday buu ahaa xilligiisina dee qaladaadna wuu jiray gafafina wuu galay qaladaad badanna wuu galay waxyaalo badanna wuu saxay oo fara badan muslimiintana maaragtay midnimadoodii iyo wadajirkoodii iyo xooggoodii iyo awooddoodii buu muujiyey raximahullah guulo waaweyn oo dee taariikhda u galayna wuu horseeday raxmatullahi caleyh ilaah u naxariisto waxa dhacday oo qisadan aan raba inay kusoo gebagabeeyeen qisa iyadana ku tusinaysa awooddiis yacni subxaan allah maalin baa nasaaradiibu weerar dagaal buu ku qaaday markaa markuu dagaalka uu qaado calan calan buu ka taagi jiray baa meel buu calan ka taagi jiray marka calanka dowladda andabis bay hayd markaa calankiibuu meesha ka taagay nasaaradii waxa u haystaan calankaa meesha ka taagan inay inuu xaajib almansuur uu meesha joogo mise calankan subxaan allah meeshuu ku ilaaway mid ka mid a ah askartiisiiba intuu calanka meesha ka taagay ayaa ciidankii dib isaga noqday ciidankii baa dib isaga noqday kuwii nasaaraduna waxa u haystaan in ciidankii xaajib almansuur uu weli meesha taagan yahay mana joogaan beri hore iska tageen subxaan allah waxaa dhacday dhowr maalmood halkii bay fadhiyana way soo dhaaf waa calankaasaa laga cabsanayaa meesha ka lusha <laughs> calanka meesha ka lusha calankii dowladda andalus oo meesha ka lusha bay ka cabsanayeen dhowr maalmood kadib ayay maaragtay markii dambe ogaadeen inuu meesha calanka lagu ilaaway subxaan allah dabadeedna waxa weeya meeshii bay kasoo baxeen godkii ay ku jireen waxay ku tusinaysaa calankiis sida looga cabsanayay bay ku tusinaysa iyo awooddii u gaadhay marka sanadku markuu waa saddex boqol iyo labiyo sagaashankii hijiriyada ayaa raximahullahu isagoo jooga magaaladii faranta hore ee caasimadda dowladdaas muslimiinta ka dagaalami jireen madiinatu salim magaalada salim halkaa markuu joogay buu dabcan uu ku geeriyooday isagoo furaashkiisa yaala ayuu geeriyooday da-diisu markay ahayd lixdan sanadood oo uu ka talinayay maaragtay uu xijaabada ama xaajiga uu ahaa ra-iisul wasaare dabcan uu ahaa dalka ka talinayay awoodoo uu isagu de maamulayay wiilkii dabcan hishaam la dhihi jiray de wuu koray laakiin awood muu lahayn ninkaasunbaa dee subxan allah meesha ka tarin jiray ayaa subxaan allah uu geeriyooday ilaa uu naxariistay kadibna wiilkiisi baa la wareegay booskiisii cabdilmelik la dhihi jiray isagana insha allah qaybaha dambe ayaan kaga warrami doonaa baarak allahu lakum ajsaakum allah khayran aan intaa ku joojiya maasha darsigeen jasakum allah wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wbarakatu آمين آمين والله